isiiya sharaf ciheeda hooyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex dumee cayaaraxow kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka knn waalidkiiyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar kale ismaqal wanaagsan waa arbaco taarikh waxay ku aasaasan tahay lixda bisha sebtembar sannada qodobadaad barnaamijka kulanka ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo ka digtay isbedelka cimilada in dunida uu saameyn ballaaran ku yeelan karo sanadaha soo socda xilli shirar looga hadlayo isbedelka cimilada ay ka socdaan qaybo ka mida ah dalalka caalamka oo ay leeyihiin hogaamiyaasha dunida waxaad kaloo dhegeysan doontaan dalalka bariga afrika hogaamiyaashooda oo kordhiyay waqtiga ciidamada ku sugan dalka kongo ee dalalkan ka socda dhaca bariga afrika ay sii joogi doonaan waxaad kaloo maqli doontaan qaxootiga dalka suudaan ka barakacay oo dhibaato ay ku haysato qeybo kamida ah dalalka dariska la ah waddanka waad dhegaysan doontaan qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ahaa warar gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada kulanka keenan rabaa halka ay isdhigtaaba nin hashii ku qalaaye nin hashii ku qalaaye abaal aad higsaleeday kuma aan haya maante kuma aan haya maante nabsi kaama hagaage maku keenay hortayda maku keenay hortayda maku keenay hortayda maku keenay hortayda dhisay kuma jiido hadhmeele kuma jiido hadhmeele halkaad waa imudaybaan muddaybaan hafefteedii xusuusne hafefteedii xusuusne nabsi kama hagaage maku keene hortayda heestayda iyo erey kale ayaa kamid ah heestaan ay ku luuqeynayaan fanaaniinta maxamed nuur grieg iyo amine ferxuseen eryada heestan iyo laxanka waxaa iskale maxamed cali nahaari oo heesii la qabtay kii daafur weyna noogu ahayd barnaamijka kulanka k maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qyoosano haddadhow ku dhinta adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow ka qaaday war baninka uu loo diray eega war niyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka kenen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiiyo sharaf ciheeda bulshadu ka dhex tumee cayaaraxow qeybaha hore barnamijka kulanka ayaan gudaganaya dhegeystayaal aynu ku bilownaye madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dardargelinaya qorshaha dagaal ee ka dhan al-shabaab ayaa gaadhay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe halka oo si diiran ay ugu soo dhoweeyeen taliyaal ciidan mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle hogaanka hirshabeelle qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoo markaa madaxweynaha ujeedka uu tagay aadan yabaalna ay tahay inuu markaa dardargeliyo qorshaha dagaal ee ku aadan al-shabaab in laga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin hirshabeelle iyo galmudug oo madaxweynuhu uu haatan saarayo madaxweynuhu intii aanu aadan yabaal soo gaarin waxa uu kasoo kici timay degmada maxaas ee gobolka hiiraan halkaasi oo markaa kulamo uu kula qaatay waxgaradka aqoon-yahanada siyaasiyiinta iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed uu kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda deegaano badan iyo degmooyin kamid ah galmudug iyo hirshabeelle waxauu madaxweynuhu kulan la qaatay xubnaha waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ee degmada maxaas ku sugnaa kuwaasi oo markaa uu madaxweynuhu kala hadlay sidii ay diirada u saari lahaayeen inay dardargeliyaan dagaalka dhanka al-shabaab intaa kadib madaxweynuhu aadan yabaal ayuu u wareegay oo muddooyinkanba la hadalhayay inuu gaari doono waxaana halkaa uu madaxweynuhu kulamo kula qaadan doonaa hogaankii hirshabelle saraakiisha ciidamada qeybaha kala duwan ee bulshada waxgaradka oo uu kala hadli doono in markaa dib loo abaabulo dadka deegaanka ciidamada xoogguna ay markaa dib u bilaabaan dagaalka ka al-shabaab si markaa madaxweynaha qorshiisu uu yahayna in dib loogu noqdo deegaano iyo degmooyin kamid ah gobolka shabeellaha dhexe oo marka ciidamadu qaarkood ay marka kasoo baxeen madaxweynuhu waxaa la filayaa intii uu markaa aadan yabaal ku sugan yahay inuu kala hadlo saraakiisha ciidamada inay markaa dardargeliyaan dagaalka ka dhanka al-shabaab si markaa loo soo afjaro wejiga koowaad dagaalka al-shabaab looga saaray deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobolada dalka dhinaca kalena haddii aynu aadno magaalada nairobi ee dalka kenya maalinta labaad waxaa ka socda shirka afrika ee looga hadlaya isbedelka cimilada shirka waxaa soomaaliya ku matalaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac oo isagu markaa ka jeediyey khudbad kooban oo uu kaga hadlayay xaaladaha isbedelka cimilada ee afrika iyo sidoo kale xaalada haatan ay ku sugan tahay soomaaliya waa kan ugu horeyn ra-iisul wasaare ku-xigeenka saalax axmed jaamac oo shirka ka hadlay Your Excellency President William Ruto, ladies and gentlemen, distinguished guests, fellow leaders from Africa and around the world. On behalf of the President of Somalia, Dr. Hassan Sheikh Mahmoud, mudane madaxweyne william ruuto mudanayaal iyo marweyn martida sharafta leh hogaamiyaasha ka kala yimid afrika iyo dunida inteeda kale aniga oo ku hadlaya magaca madaxweynaha soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo dadka soomaaliyeed waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadnaqo madaxweynaha kenya william ruto sida qiimaha leh ee waqtigeesan ee uu qabtay shirka isbeddelka cimilada africa mudanayaal iyo marweyn aynu ka hadlayno si guud qaaradda afrika laga soo bilaabo gobolka saaxil ilaa iyo geeska afrika isbeddelka cimiladu waxay ahaayeen kuwo saameyn togan iyo mid tabanba leh burburka soo gaaray deegaanada ee ka dhashay isbeddelka cimilada waxa ay dhammaan ku ahaayeen khatar si guud dadka ku nool qaaradda afrika And a unified voice championed by President Ruto. I'll give you the final example of where Somalia stands today. We are fighting a war against Al Shabaab, Mr. President. That's why our president could not be here. He is in the front lines. We are finalizing a waxaan jeclaan lahaa tusaalaha ugu dambeeya ee ugu qiimaha badan inaan usoo qaato xaaladda haatan ay ku sugan tahay soomaaliya waxaan dagaal kula jirnaa al-shabaab waana sababta keentay in madaxweynihii qaranka doctor xasan sheekh maxamuud aanu joogin shirkan isagoo haatan ku sugan furimaha hore ee dagaalka waxaan rabnaa inaan gebagabayno barnaamijka deen cafinta oo caqabad ku noqday soomaaliya tobankii sane ee u dambeeyey after we complete the fight against al-shabaab and we finish our debt relief program kadib markii aynu soo afjarno dagaalka ka dhanka al-shabaab islamarkaana aynu gaarno natiijada kama dambaysta ah ee ku aadan deencafinta waxaynu geli doonnaa marxalad xasaasi ah oo aada xiise u leh ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac ayuu ahaa oo isagu markaa ka hadlayay shirka afrika ee looga hadlayay arrimaha isbeddelka cimilada oo si guud dunida u saameeyay dalalka afrikana ayba yihiin sida la aaminsan yahay dalalka saameynta ugu badan ee ku yeesheen isbeddelka cimilada oo sababa mararka qaar abaaro ba-an baaba deegaanada xaalufinta dhiirta iyo dhibaatooyin kala duwan oo ka dhasha isbeddelka cimilada oo si guud u saameeyay dalalka qaaradda afrika dhaca oo soomaaliya qayb ka tahay dhinaca kalena xafiiska xeeralinta qaranka ayaa waxa uu sheegay inay gabagabo marayaan arrimaha ku aadan kiis musuq maasuq iyo xatooyo xoolo dadweyne oo lagu soo eedeeyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda mid ka mid ah saraakiisha xafiiska xiriirinta ayaa waxa uu sharaxayaa kana hadlayaa xubno loo haysto xatooyo xoolo dadweyne oo sheegay xafiisku inaysan suuragal ahayn qof markaa mas-uul dowladeeda oo mushaarkiisa uu cayiman yahay qaata haddii u badato todoba boqol kun iyo shan ilaa haddana inay dhex marto akoonkiisa lacaga malaayiin doolar ah taasi uu sheegay inay tahay mid cadaynaysa in mas-uuliyiintan loo xiray musuqmaasuqa ay ku lug leeyihiin kiiska lagu soo eedeeyey waa kan mid ka mid ah saraakiisha xafiiska xeeralinta qaranka oo maxkamadda gobolka banaadir ka hor aqrinaya cadeymaha iyo waxyaabaha ay u hayaan xubnaha loo haysto musuq maasuq sidaa gudoomiye si waafaqsan qodobka saddex iyo ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxaa dhacay fal isugu jira been abuur dukumenti dowladeed been abuur shaamba dowladeed si loogu xado lacagtii dawladda si layskula ogyahay oo ula kaca dadka falkaa sameeya kow waa saraakiil dawladeed labo qaybtood waxay mas ka ahaayeen xafiis qabta lacag yacni lacag bay qabanayeen saddex qaybtood waxay mas-uul ka ahaayeen service labadaba tiirarka qodobka laba boqol afartan iyo ko waa caddaynaya in qofku ama hadduu lacag qabanayo ama uu service qabanayo uu ku eedaysnaan karo qodobka laba boqol afartan iyo ko uusan dhinacna uga bixi karin haddii lagu helo caddaymihiisa adeegga ay qabanayeenna wuxuu adeeg dawladeed ma ahayn adeeg iyaga ay gaar u lahaayeen muusan ahayn ama cid kale gaar u lahaydba uusan ahayn ugu dambayn waxay ka faaid uga faa'iidaysteen danahooda gaar ahaaneed adana guddoomiye halkaasna waxaan kaga gudbaynaa in tiirarkii qodobada aanu ku eedaynay eedaysanayaashu ay ku cad yihiin oo ku dhammaystiran yihiin mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh inta aanan u gelin faahfaahinta dowrka eedaysanayaasha waxaan rabaa inaan wax yar dul istaago oo kooban daqiiqad ama wax ku dhow su-aalo la isweydiin karo oo ah dadkan waxaa lagu eedeeyey xatooyo xoolo dadweyne waxaa lagu eedeeyay inay qaab lacag dhiqis waxaa lagu eedeeyey inay hodmin sharci daraa sameeyeen maxaa loola jeedaa ereyadaas sharcigu muxuu u yaqaanaa musuq maasuq sharcigu muxuu u yaqaanaa xatooyo xoolo dadweyne mudane guddoomiyeen garsooreer sida ku qeexan sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuqa marka uu qeexayo musuq maasuq waxa uu sharcigaasi odhanaya ku qeexaan u dhahaya musuq maasuq waxaa loola jeedaa in sarkaalka dowladdu uu jebiyo qodobada khuseeyo dembiyada musuq maasuqa ee ku qeexan xeerka ciqaabta soomaaliyeed sida laaluush xatooyo xoolo dadweyne ku dirqin laaluush ku dhiirigelin musuq maasuq ku xadgudub awood xafiiseed ku danaysi howlo xafiiseed been abuur iyo qoraalo dukumeenti iyo been abuur qoraalo dukumeenti ayuu ku qeexayaa waxa loo yaqaano musuq hodmid sharci dara ah qofku inuu ku hodmo si aan sharci ahayn oo hanti ku yeesho nin dhallinyaro ah oo labaatan jira ama soddon jira in akoonkiisa dhowr milyan lacaga ay marto mushahaarka uu qaadanayana ay tahay afar boqol toddoba boqol kun ama kun iyo shan boqol ama laba kun ay tahay hadduusan caddayn lacagtaasi meesha ay ka soo gashay iyo meesha ay ka timi waxay noqonaysaa hodmid sharci daraa ah hodmid sharci darra'ana muxuu noqonayaa mudane guddoomiye sida xeerarkeennu ku qeexeen waa kor u kac muhiim oo la arki karo ma aha ismoodsiis waa kor u kac muhiim ah oo oo hantiyeed oo ku aadan sarkaal dawladeed u la yimaado ama qof kasta qof kasta oo aan sharaxaad ka bixin karin sharaxaad weliba maangal ah aan ka bixin karin korarka ku yimid dakhligii sidaa waxaa ku qeexay xeerka midooda africa ee la dagaalanka musuq maasuqa soomaaliyana qaybta ka tahay lacag dhiqis ayaanu ku eedaynay eedaysanayaasha xafiiska xeelaaliyaha guudu ku soo eedeeyey lacag dhiqistu waa in qofku marka hore dembi asala uu galo oo uu sameeyo si uu dembigaa u qariyo ayuu dembi kale usii gelayaa nuxurkiisoo kooban waa intaas waxayna ka mid tahay dembiyada lakabka ah dembiyada isa saarsaaran tusaale ahaan qof baa lacag xadaya dowladeed lacagtiibuu qarinayaa businesskaa la gelinayaa caadigaa ee la yaqaanaa la gelinayaa waa la sharciyaynayaa waxaa laga yaabaa in hub sharci daraa looga ganacsado ama daraagis looga ganacsado ama siyaabo kala duwan cid wax loogu yeelayo waa dembiyada isa saaran bay lacag dhiqistu ku timaadaa saa daraaddeed tacriifyada ama qeexitaanada ugu fiicanoo laga bixiyo waxaa weeye hay-adda guud ee habsocodka maaliyadda adduunku waxayba kusoo koobtaa tacriifkiisa in qofku qabto yacni inuu qofku howlgal uu sameeyo ama shaqo uu ku sameeyo lacagihiisa uu ku sameeyo lacag uu ku helay sifo sharci darro ah inuu qofku ku sameeyo dhowr macnaha hawlood sifo uu ku sameeyo dhowr hawlood ujeeddadeeduna tahay siduu u qarin lahaa lacagtaas ama akoonnadiisa shakhsigaabuu marsanayaa ama business iyo guryo ayuu ku dhisanayaa lacag dhigista macnaheedu was mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta qodob kastoo aanu ku eedaynay waxaa la socday qodobka toddobaatan iyo koowaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed eedaysanayaashan iyo kuwa kaleba toddobaatan iyo kow wuxuu ku tusinayaa dembigan inaan qofkan keliya gelinayn si wadaaga ama si wada ah labo iyo saddex iyo afar iyo wax ka badani ay dembigan ku lug lahaayeen ee uusan qofkan keliya uusan lahayn mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh saraakiishan aanu soo eedaynay ee xafiiska xiraalaha guud ee qaranku eedooda maxkamadda maanta loo hortaagan yahay waxay ka howlgeli jireen xafiisyo lamaan oo dowladda iyo dadweynaha u haya hal shaqo oo midaysan oo aan kala maarnin taasoo ah inay u adeegaan shaqaalaha shisheeyaha ah ee dalbanaya kaarka ay eh, ruqsadda shaqada ama fiiso kordhinta dalbanaya xafiisyadan ay ka hawlgelayeen gaar ahaan mudane guddoomiye saddexdan eedaysanay maxkamadda maanta hortaagan sarkaalka xafiiska ka socda cashuuraha beriga ee abuukar maxamed cali iyo labada sarkaalee kale cabdiqaadir cabdi socdaal iyo maxamed aadan oo bankiga ka socda xafiisyada ay ku hawlgalaan waa xafiisyo deris oo isku dhegan horta oo la odhan karo ood wadaag sidoo kale waa xafiisyo u shaqeeya si wada jir ah oo adeega kan qabanayo kan kale uusan ka maarmi karin inuu isaguna la ogaado ama uu la qabto sidaa darteed mudane guddoomiye shaqada ka dhexaysa labada xafiis waa shaqo uusan mid gaara ku kici karin fal been abuur dukumenti ah isagoo qof adeeg u qabanaya ama tiin bare been abuura uusan ku kici karin haddaan kii kale wax kala ogeyn falkaa in meesha uu ka jiray sababtoo ah adeegan la qabanayo adeeg kala maarmo ma ah waa adeeg la rabo qofkan kaarka loo xereynayo ama qofkan fiisaha la siinayo ee lacagta laga qabanaya wuxuu ku dhex marayaa systemka airbortka ee soo gelid iyo bixitaana meel kasta waa laga arkaya saa daraaddeed waxaa la odhan karaa falkan waa fal laysla ogaa oo aan cid gaarihi iyadu intay guri hoosta ka soo xidhatay aysan gaar keliya aysan u lahayn mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaa xusub mudan dembiga ay ku kaceen eedeysanayaashaas ee xafiiska xeeraalaha guud ee qaranku ku soo eedeeyey wuxuu ahaa dembi socda si waafaqsan qodobka afartan iyo shanaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed eedaysanayaashani waxay jebiyeen dhowr qodob oo kala duwan ujeedadooda rasmiga ah iyagoo ahayd inay galaan hal fuldembiyeed inay galaan falkaasina uusan hal mar dhicine uu ahaa dembi soconaya oo laba kun sideed iyo tobankiibaa laga soo bilaabee laga yaabaa inuu ka hor jiray laakiin xilligaas ilaa xilligii hadda laba kun sagaal iyo toban laba kun saddex iyo labaatan bishii afra sagaal iyo tobankeedii wuxuu ahaa dembi intaasoo dhan soconayay waxaanuna maxkamadda la wadaagi doonaa dukumentiyada been abuurka ah laba kun sagaal iyo toban laba kun sideed iyo toban laba kun iyo labaatan laba kun laba iyo labaatan laba kun saddex iyo labaatan dukumentiyadii la been abuuray saa daraaddeed waxay ku tusinaysaa inuu dembi socdo uu ahaa ee uusan ahayn dembi hal mar dhacay halkaa marna la qabtay ee uusan ahayn mid ka mid a ah saraakiisha xafiiska xeeralinta ayuu ahaa oo maxkamadda gobolka banaadir ka hor sheegayay cadeymaha ay u hayaan markaa xubno ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda oo iyagu loo haysto xatooyo xoola dadweyne iyo musuq maasuq iyo arrimo kale oo ku aadan lacag dhaqista sharci darada weli barnaamijka kulankaa degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal markana waxaa la xiray xadka dalalka bakistan iyo afghanistan kadib markii la sheegay inay rasaas wadaarsadeen ciidamada ilaalada xuduudaha labada dal ee afghanistan iyo pakistan saraakiisha ciidamada iyo xubno ka tirsan xukuumadda afghanistan iyo bakistan ayaa sidaa warbaahinta u sheegay dadka deegan dhanka xadka bakistan ayaa u sheegay warbaahinta inay maqlayeen dhawaaqa rasaas ay isweydaarsanayeen xubnaha ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalalka afghanistan iyo pakistan gaar ahaan ay ka maqlayeen halka loo yaqaano turkam oo dhanka xadka bakistan xigta una dhow xadka bakistan ay la wadaagto afghanistan sidoo kale waxaa la sheegay in la xiray xuduudda xili uu mashquul badan ka jiray dhanka ganacsiga iyo marka la eego waxa isdhaafsiga dadka bakistan iyo afghanistan dhanka xadkan u dhow iyagu waxaana markii la xiray markaasi xadka ay arinta caqabad ku noqotay ganacsatada iyo xubnihii kale ee iyagu markaa wax soo saarka dalalkaasi dhanka xadka ka ganacsada ee kala marsiiya gudaha labada dal sidoo kale xiliga la xirayay xadka waxaa la sheegay markaa ama rasaastuba ay bilaabanaysay inay dadku aada cabsi dareemeen oo ay kala carareen mashquul badan uu ka jiray dhanka xuduudda suuqyada ku yaala maadaama ay dadku yihiin dad darisa wax badan ay ka dhexeeyaan lama soo warin khasaaraha ka dhashay rasaasta ay isweydaarsadeen dhinacyada afghanistan iyo bakistan mana jirto ilaa iyo haatan cid faahfaahin ka bixisay balse waxaa sida warbaahinta u sheegay inay jirta arrinta xiritaanka xadka nasrullaahi khan oo sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada militariga bakistan ah turkaamna ku sugan waana markaa waxay turkaan ka tirsan tahay gobolka batukunwa loo yaqaano ee xadka bakistan iyo afghanistan u dhow wuxuu shaaca ka qaaday in markaa ay la xiriireen xubnaha xukuumadda afghanistan ee taalibaanta maamusha wadanka ayna kala hadleen in hoos loo dhigo xiisadaasi markaa aysan arrintu usii ballaaran dhowr jeer ayaa waxaa jirtay sidaan oo kale in la xiray xadka dalalka afghanistan iyo bakistan kulamo laga yeeshay in dib loo furo haddana markii dib loo furay waxaa imaatay in mar kale ay rasaas iswadaarsi iyo khilaaf soo kala dhex galo dhinacyada bakistan iyo afghanistan xadka turkam loo yaqaano waa goobta ugu muhiimsan ay dadka safarka u kala socdaan ama u kala goosha dalalka afghanistan iyo pakistan ay maraan sidoo kale waa halka la marsiiyay badeecadaha dhinacyadu ay qaarkood u isticmaalaan ganacsiga ama la kala geeyo wadamada afghanistan iyo sidoo kale pakistan waxaa jirtay in sidaanoo kale loo xiray xadka labada dal afghanistan iyo bakistan bishii februari kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay labada dhinac sidoo kalena sidaanoo kale ay rasaas isweedaarsadeen ciidamada ilaalada xuduudaha ee baakistan iyo afghanistan arrintan waxay keentay in markaa gebi ahaanba la xiro xadka dhinaca kalena dunida waxaa laleeyahay waxaa saameyn badan ku yeelanaya isbeddelka cimilada waxaana loo arkaa markan inuu yahay ajenda caalami ah ama international agenda waxaa jira kulamo dhowr ah oo ay yaranayaan madaxda qaar kamid a ah afrika qaar kamid a ah madaxda ururada g -ga loo yaqaano iyo sidoo kale qaramada midoobay inay dhaqaalo badan ku bixinayso in la qabto wacyigelin shirar looga hadlaya arrimaha isbedelka cimilada iyo mashaariic iyo tababaro lagu horumarinayo in dadku ay u arkaan inay tahay ajando caalami ah in isbedelka cimilada dunida uu saameyn ballaaran ku yeeshay waxaa muuqata in isbeddelka cimiladu yahay khatar caalami ah duniduna waa inay isla garataa hogaamiyaashoodu inay tahay mid loo baahan yahay wax laga qabto siday qortay hay loo yaqaano world meteorological organization w m o waxaa dunida kusii kordhayaa xadiga kuleelka oo noqonaya kii ugu sarreeyay marka la eego inta la ogyahay taariikhda isbeddelka cimilada hay-adda ee qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha isbeddelka cimilada waxay sheegtay in loo baahan yahay madaxda midooda yurub iyo xubnaha kale ee ururada loo yaqaano e waa s inay ka shaqeeyaan marka qabashada markaasi shirar iyo arimo wax looga qabanayo arrimaha taagan ee isbedelka cimilada ka dhashay warbixin ay soo saartay hay-adda c s loo yaqaano waxay ku sheegtay in xadiga kuleelka bishii agosto ee dhaaftay uu gaaray meeshii ugu sareysay marka la eego waana kulaelkii ugu badnaa ee la diiwaan geliyey tan iyo muddo sanado ah waxaa la qiyaasayey in halkii uu ka ahaa awal hal dhibic shan digrii uu gaari karo laba dhibic toddobo digrii waana tiro aada u badan marka la eego xadiga kuleelka qaramada midoobay xogeyadeeda antonio guteres ayaa sheegay in looga baahan yahay dunidu in isla garato waxaa jira inay yihiin dhibaato ballaaran lagana hortago in isbeddelka cimiladu sii kordho maadaama kuleylka badan daadadka soo rogmanaya dabeylaha iyo dhammaanba la aaminsan yahay abaaruhuba inay ka yimaadeen isbeddelka cimilada oo dunidu markaana isla garato inuu yahay ajenda caalami weli barnamijka kulka degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiibyaal aabo hee aabo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen qadiraa midubda huracshi farxad kula dekaysa ina waa la duunaa waalid laga ducaystaa dadabka lagu aroosa ama cashaqa diraa midubda huracshi farxad kula tekaysa markan dowga eegnaana dumar qabidow sharax dumar qabidowow sharax dibad meer kuwa wacee markan dowga eegnaana markaan dooga eegnaana dumar qabduwow shara dumar qabduwow shara dibad meelkuwa weye jacaykuna halkuu dego ma yaqaan jacaykuna halkuu dego ma yaqaan dirista dirista waa inaad dirista dirista dirista kulmiya radio dirista ah ha ah ha Thank you adunducba iga hayesiga doqonta luuro iga doontay hadallalke dima aragti caashiqwow hadduu dadabsi kugu galay galab iyo nasiibka ah iga doqontay wiru iga doontay hadalkeedhima aragti caashiqu hadduu dadabsi kugu galay dalag iyo nasiibka ah markan daacadeeganahana markantaacadeegnahna doolaha liibaaxiyo doolaha liibaaxiyo damca waalana rabo markantaacadeegnahna markantaacadeegnahna doolaha liibaaxiyo doolaha liibaaxiyo damca waalana rabo jacaylkuna radio. yodow uba ku tahay bada'du jiiro dhimmiyu celiya doobnimo kuwaadha dadka gurka ma dhulsadu xaajiidha miididibka beerma qofaliba da'du jiiro celiya doobnimo dadku gurka moy ma dhulsado xaajiira miididib kabiirma hagdagan ayaa maaha cagaarliyo didibkii cagaarliyo dumadu ayaamiaku degan ayaamaaha didibkii cagaarliyo didibkii cagaarliyo dumaru ayaami halkuu dego mayra jacaylkuna halkuu dego ma yaqaan ka doorse sidan duuda uu idhi idhi idhi idhi idhi ka doorse sidan dooda waa inaad u derista cashaqi adaadinay naafeeyey dooqi annadaayadow jaray dayashiyo maxaa guur labadaa isaga dana sow maha deelqaaf cashaqi adaad dilay naafeeyey dooqi annadayadow jaray dayashiyo maxaa guur labada isaga dana sow maha deelqaaf markan daacaad heystiyaadba dumarka tiiladan ayaad maqlayseen waxaa ku luqeynaya fanaaniinta cabdiqaadir cumar xarag oo iyo canab diiri ereyd heystan waxaa iskale abwaan axmed suleymaan bide laxanka jiim sheekh ayaa iskale waa la qabtay kii dhextaalka barnaamijka kulanka ka iranaya heed heese kale ayaa noo socda balse markan waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantoo kale waxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaar mahadsanid waa arbaco taariikhduna waa lixda bisha sebteembar sanadka labada kun waa maalinta laba boqol kontonaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol shan toban cisho hadii alla idmo dhacdooyinka maantaoo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maantaoo kale sanadkii labada kun toddobiyo tobankii allaha u injineer cabdiraxmaan cumar yariisow oo xilligaasi ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa sheegay in cabdikariin muuse qalbi dhagax uu xiriir la leeyahay al-shabaab balse al-shabaab ayaa beeniyey hadalkaasi maantaoo kale sanadii labada kun labaatankii ardaydii ugu badnayd ee gobolka banaadir ayaa ku dhacay imtixaanka shahaadiga ah ardaydaas oo lagu qiyaasay siddeed kun oo arday ah maantaoo kale sanadkii labada kun labaatankii madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka hor yimid go-aan uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble shaqo joojin ugu sameeyey taliyihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol kowdii madaxweynihii xilligaasi ee dalka mareykanka william carli ayaa toogasho lagu dilay maanta kalena sanadkii kun sagaal boqol xilligaasi ee dalka koonfur afrika ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhanahaa dowladdii kale ee jarmalka ugu dambayntiina maanta oo kale sanadkii labada kun sagaal tobankii madaxweynihii hore ee dalka zimbabwe robert mugabi ayaa ku geeriyooday da'da sagaashan iyo shan sano kadib markii uu xanuunsaday muddo badan guud ahaana waa intaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiya qaybaha ka barnaamijka kulanka k n n way tahay luuloon la socodsiinaysay xubintii baatoo kale maxaa dunida ka dhacay warbixinada kale barnamijka haddii aynu eegnana soomaaliya waxay kaalinta shanaad ka gashay tobanka dal ee ugu horeeya marka la eego dhimashada ayna sababta dhimashadaasi gaajadu waxaa kaalmaha hore ku jira qaar kamid a ah dalalka qaaradda afrika iyo dalal kale oo dhaca qaaradda aasiya iyo dunida inteeda kaleba kaalinta koowaad waxaa ku jira dalka dadka ugu badani ay markaa dhimashadoodu sababto gaajada ama fakhriga angola ayaa kaalinta hore ku jirta oo koowaad ah maali ayaa kamid ah oo dalalka afrika kamid ah bangaladesh oo hayana dalalka qaarada aasiya dhaca kamid ah ayaa qeyb ka ah cambodia ayaa ku jirta soomaaliya kaalinta shanaad ayay kaga jirtaa oo afar boqolkiiba waa afartan boqolkiiba dadka waxay u dhintaan ayaa laleeyahay gaajo waxaana markaa dhimashadooda xadiga qaarkood sababa baahida oo ay ka dhalato inay markaa geeriyoodaan bolivia ayaa dalalka kamid ah benin dalka loo yaqaano afrikada dhexe ama central african republic madagaskar ayaa kamid ah iyo eritrea waa tobanka dal ee xaal yahay in dalalkan ay yihiin tobanka dal ee ugu horeeya dhimashadoodan dadka ku dhintan ay sababto gaajada soomaaliya kaalinta ay ku jirtaa oo dalal dhowr ah ayaa ka horeeya ay kamid yihiin angola mali bangaladesh iyo cambodia halka soomaaliya marka laga soo tagana ay kaalmaha kale ku jiraan benin bolivia central african republic madagascar iyo eritrea waana dalalka la aaminsan yahay in intooda badani dadka dhinta ay markaa sababto dhimashadoodu gaajada ama faqriga dhinaca kalena dalka suudaan haddii aynu eegnana qaxooti suudaaneysa oo ka hayaamay dhibaatooyinka iyo colaada ka taagan wadankaasi qaarkood dalalka afrika gaaray gaar ahaan magaalada tripoli ee caasimada dalka libiya ayaa waxa ay laleeyahay waxay hor fadhiisteen banaanka hore ee xarunta hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga u n h c r ay triple ku leedahay iyagoo dalbanaya in la caawiyo boqol iyo konton ruux oo isugu jira haween iyo sidoo kale rag ayaa waxa ay markaa banaanka hore ee xarunta qaramada midoobey hay-adda u qaabilsan arrimaha qaxootiga kasoo muuqday warbaahintan soo bandhigay iyagoo dalbanaya in la caawiyo ay markaa xaalada nololeed oo aada u adag ku jiraan maadaama ay qaxooti ku yihiin dalka liibiya oo isagoo laftarkiisa kamid ah dalalka afrika ee burburay oo ay dhibaatadu markaa haysato oo dagaaladuna aafeeyeen ama colaadaha markaana dhegeysa waxad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay war mahaysana ciidanka waa gurguurtaa la yidhi waxaan maqli jiray hadday adiga kulaatay tahay damacyow halmoogi ugunkayga baxaya iska heesinuu yahaywarwad malahaba udaye haddaan midigta kula helo hilba haga waan karin waar cabdullah waxaad ka tagtay markaan habeenqura hurdanabaad u seexdaba soo hees waalwaaleed habluhii maqaadaan warwaaqlow digniin iyo jaalle dhaaftee roose qaado ow ah geedkii kale maano awlba waa laayad sii waash awl maraysa haddaan midigta kula helo ilbahaaga waan karin ayaa taagan tahay sow hees walwaaleed hablo iima qaada lama meeliyan dhumi jidaan jiraleeray warwaaqlaha la yaabina waa tii hore loo yidhi warafiya shimbiri war isuma hayaan warwaad maalaahabawdaye warwaad maalaahabawdaye nin khayrkii hayaamo higsanaaya baanahay waralaha kaa cafiya khawaarij haysato asaagii tiigsan maaye horseedku eh. abaar ma sheegine hayaankuna geedi weeye eh. haraadna ka yaabi mayne ya jari waan madayow way soo dhaaftaye eh. hadda aan dhammayne ku jar hadalka ku jar ku jar hadalka hadalka kuba jar hadday adiga kula tahay qahinyow hagoogani hadalka aad kala guri inuu hawsha iga celin warwad malahabawday eh. warwad malahabawday eh. horaanku ogaade eh. wax la hooriyaa dhimay warkalamaanay war ma haysiine madaxweynihii maanta degmada aadan yabaaluu dig ka yidhi madaxweynuhu mugow aadan yabaal tegay shabaabkiima ku yidhi aadan yabaal u soo aroor amaalna kuma ergane war warkaan naga dhex gelina madaxweynuhu abaabulkii uu furumaha midba meel u tegayey buu ka wadaa warwad malahabawday warwad malahabaw bilowday haddaan midigta kula helo hilba haga waan karin miyuu khawaariijta ku yidhi bow madaxweynuu garacad ma booqanahayaa war walla weynay war ma haysaane buurtii gacanlibax jamhaddii way ka soo degeen dee la heshiiyo furunta kale soo aadeen warwaaqlow war moogaa tahaye gooja cadde mar horaa lagu kala baxay bow aa la tahay warwaaqlow dimuquraadiya ina baartaana furug muqdhamaadasaana war walla weyna intaa garanaysaan way dhaaftaye guddoomiyihii faysal cali waraabe furunta hore oog buu joogaa beekaamna oo u xidhan yahay somalilanna waa israacdo dhacdo xaalkeedu wuxuu marayaa dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war kalemaana war ma haysaana ciidamadii waayadan dhaqaaqa laga waayey way ruqaansadeen jilbiya jamaama may tageen war warkaa naga dhex gelina ceel la helaya dhulkaleba way tegeen somalilan ma eelshidaale laku helay warbaubiykululboosaasu ku yaallaa war miyaynaan maqal jacaylkeennii berigii biyo kululayaal iyo badaan kaga qubaystay buuldheri bacaasha shaquu bataalaalaynu dhigay caku yeel lasoo booqda moogtaay warwarka naga dhex gelinine ciidanka ceel la hela tegay garasna waa u gudbayaan ceelbuurna way joogaan warna miya usan tiri badaniidina buur ku yaale eenkeedu leedahay walqobsidii ma dhahayne dhinacan waa gebageba dhinacaagana waa loo soo gudbayaa warwar ma haysiina rag badan oo khawaariijta ka tirsan ma la qararamsaday hadda mayse soo dhiibeen waar ma gacmahay taageen warwarka laga dhex inay rag kaley la soo xariireen baa la yidhi hana la badbaadiyeyna leeyihiinaa la yidhi badbaadadaay madaxweyne xasanna waxay dhaheen haddowna tuuta noo gasho noogaba sii darane anna waxaan dhihi lahaa cabdille iyo guurow rag waa kii dagaalame e rasaastiiyo qoryahaasoo inaad garabsataan maahan aryaadhaha samigay cabdullana waxau yidhi how arrintuusay uu taal iyo ismaleesay wax uu arkaan arrintuusay uu taal iyo ismaleesay wax uu arkaan war kalmaanay war mahaysaane khawaarijtii gobolka shabeellada dhexe beeralaydii webiga jiinkiisa war mayxaaskii baa qaaday yeeriyeeriyam yaxaasku qaadiyam yadheega jari war yaxaaskii khawaarij cuna waa ehlu janno hayay warkaasi waaba mujaahid war waad nala waalateen gobolka shabeellada dhexe beeralaydii webiga jiinkiisa shabaabku cunaqabateen bay ku soo rogeen waxaad tabci kartiinna male bay yidhaahdeen waana kooxa yaroo webiga ka soo gudbay baa la yidhi war bashireeru boosaasaan kugu ogaayay yaa shabeellada dhexena kaaga soo warramay ma waa dunyadu waa dhin jirtaan adigu bagalgalan baa ka soo warranti war ama galgalaha joogaan ama shabeellada dhexe ha joogaane qawaariidtu meel kastay joogaan looga hari maayo addayaad iiga kula tahay qayahow hagoogani hootadaadii qari inay hadimay noqon orwad malahabawday wad malahabawday haddaan midigta kula helo hilbaahaaga waan karin warkalamaali anugu waxaan idin dhihi jiidda jira oo muddaba joogay guryihiinna inaad jiifataan war waad malahabawdae eh. oo malahabawdae eh. ragayrkood hayaamoo higsanaya baan nahay an waliba liyaabana eh. reer mudugii lama bilaamad hoob is war halkan dagaal baa nugu dhaafahaya erijiren maynba hawaynoon fidiyan war khawaarijtii waxay ka maraysaa wakhtigeeu hagoogani waan marin habaabae halkay baan habeenkiiyo maalintii u hoydaa warway malahabowdae warway malahabowdae haddimidi dhiigta lalaahelo hilbahooda eh. waan karinwar waa talaahabawdaye eh. oo talaahabawdaye eh. tuugii la soo helo xukunkiisu waa tuug yaa haddaan midigta kula helo hilbahaaga waan karin xubintii kalama ad maqlayseen gudahaan waa inaga taadhegeystayaal barnaamijkii kulankood kala socoteen ka keenan anigoo cabdicisiid barada barnamijka la socodsiinaya salaada farsameynayay gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa isuu ku luuqeeyay fanaanka salaad maxamed shardi salaad salaadarbi heystii beniraad mare intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono nabaaddiino yahay aqalkuu xidaayo marka lama dul saare markuna ramaadkiyo ramadgeelnin maalay kaa raacayaane qaaliya ma noqoto runka gaari waaya raadkeeda guraaye dadla horay badda oo isrogiyo biyuhu rarka joogaan ruga wareegsan akhristiyo qur-aankii wan ku raysan waaye rabbi laga maquuse